bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala w qowluhu alraxmanu calى اlcarshi اstawa ninka kitaabka alifay waxaan dhihi lahay dabciyey yaa cinwaan u sameeyey faqradan oo wuxuu yihi ithbaatu istiwaaءi اllahi calى carshih in la sugo ilaahay inuu ka kor noqday carshigiisa marka ithbaatu sifatu culuwi اllaahi tabaaraka wa tacaala calaa carshihi yaa inta loogaga hadlaya marka carshiga markii aan ka hadlno fi luga alcarabiya asariiru aladii yakhtasu bihi اlmelik ama alcarshi huwa sariiru malik baa la yidhaha sariirtiisa gaarka ah uu ku fariisanayo iyo carshi luq ahaan lagu yiraahda marka waxaa laga fahmayaa maadaama waxyaalaha boqorka uu gooni u samaysto wax kaloo bani aadamka waa ka duwan yihiin haadaa carshiga luqa ahaantiisa saas weeyaan amaa carshullaahi markuu yahay saddex nuqdo yaa muhim inaad ogaataa marka ugu horeyso alqowl aladii calayhi salafu qaatibatan ana alcarsha huwa awalu lmakhluuqaat aayaadka ku tusi doontana waa ku imaan doontaa oo ilaahay markuu yiri samaawaadkii ardadan abuuray wa kaana carshuhu cala almaa fiiri wa kaana wuu sii ahaaday w walidaalika qalamka iyo carshiga yaa khilaaf la geli ayuhumaa qablu alqowl aladi calayhi jumhuur salaf ana alcarsha huwa awalu lmakhluuqaat kow midka labaad ana alcarsha huwa akbaru lmakhluuqaat ilaahay intuu abuuray carshiga ugu weyni badan walidaalika waxaan hore usoo sheegnay markii aan kasoo hadlaynay fi tafsiiri qowlihi tacaala wasica kursiyuhu samaawaati waalarda kursiga inuu ka weyn yahay samaawaadka waxaan la barbardhigi karin oo ka xalaqatin fii falaat oo u yahay nebigana wuxuu sheegay kursiga markii loo fiiriyo carshiga siduu kursiga samaawaadka iyo ardada uu weyn yahay oo carshigana kursiga ugu sii weyn yahay marka inuu akbar makhluuqaat inuu yahay inaan rumayno waay nuqtada kale waxa weeyaan carshiga wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin thamaaniya ilaahay sideed malaaig yuu ku adoonsaday carshigiisa inay ximbaarsanaadaan awooddooda intay la eg tahay iyo siday u ximbaarayaan kayfiyaadkaas waa naga qarsoon tahay laakina alcarsha maxmuulu biaktaafi thamaaniyati min almalaa'ika ama yaxmiluhu thamaaniyatu min almalaa'ika marka eh, carshigaas wa huwa saqfu lmuxiiطu bilmakhluuqaat waa saqfi weyni badan ee makhluuqaadka ku hareereysan marka carshiga kaas weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala mar badan buu isku amaanay ammaanay dulcarshi inuu yahay ilaahay carshigaas weyninka badanne inuu maaligiisa yahay yuu ilaahay isku ammaanay marka min sifaatihi anahu calaa calaa calaa carshihi calaa calaa carshihi ilaahay carshigiisuu ka kor noqday marka aayaadkii soo arooray buu inta ka sheegi doonaa marka hadana laba baab kadib buu haddana carshiga kusoo noqon doonaa musanifka masalada carshiga khilaaf badan bay dad badan ka keeneen laakiin salafka iskuma khilaafsano waa kana wa qowluhu yaa kamida wax in la rumeey ay waajib tahay alraxmaanu allah raxmaanka a istawaa cala alcarshi carshiga ka kor noqday istawaa salafka waxaa laga hayaa wa hum ulqudwatu wixii laysku khilaafo ragga dadka loo celiyo istawaa bimacnaa calaa wartafaca wa sacada wastaqara bimacnaa cala alcarshidaas intaasa salafka ka soo arortay wa kulu macaaniiha calaa iyo irtafaca iyo sacada isku macno waay istaqara macnaheedu way ka duwan tahay alculuw gayr اlistiqraar liannahu qofka eh, markuu culuwiga dhaca kadib tamakunuhu tabaaraka wa tacaala min culuwihi calayhi yuqaalu lahu istaqara walaysa dalika dadka mubtadicada ah siday sifadaas dadka ugu cararsiiyaan istawaa calaa carshihi ma waxaad ujeedaa ilaahay baa carshigiisa ku fadhiyo ka juluusi اlmaliki calىa carshihi miyaad u jeedaa subxaana allah camaa yaquulu lmubtadica nin dhihi kara ma jirto ilaahay baa carshigiisa ku dul fadhiyo ka juluusi lmaliki nin dhihi kara maleh laysa ka mithlihi shay hadii aan saas niraahdana waxaaba ka laasimi lahay lawaasim baatila oo ilaahay muxtaaj ilaa carshi inuu yahay waxaan mar badan ku soo celina ana allaha ganiyun can اlcaalamiina wa min bayni اlcaalamiina carshihu waa kamid ilaahay uu ka deeqtoomaa wa kaana allahu qabla carshihi marka masaladaas oo tafriica ah alityaanu biha yuqsadu biha tanfiir calaa ithbaati culuw illahi calaa carshihi dadka inay ka cabsi siiyaan bay u jeedaan sifo kasta haddii waxaan ayada aan ka laasimaynin laga daba keeno waxa weeyaan asalkii bay ku keenaysaa butlaan wax jirana ma aha in sidaas la tasawuro marka nuqdadaas waxaad ogaataa in ay sidaas tahay marka fiiri musanifka wuxuu ri wa qowluhu alraxmaanu allah raxmaanka a ah, cala alcarshi istawa hadda aayaddaas ayada ah oo suurat lfurqaan ku jirto waxay tusinaysaa taqadumu lmacmuuli cala alcaamili yufiidu alxasra walqasra ay ana istiwaaa allahi inamaa yakuunu calaa carshihi laa calaa gayrih marka carshigaasuu ilaahay ka kor noqday markii lagu yiraahdo haddaanan carshiga istiwihiisa aan ilaahay loo sugaynin wallahu caalin calaa kuli makhluuqaatihi kulligood waa ilaahay wuu ka sareeya laakiin limaada alcarshu bidaat liana allaha yuxibu an yuusafa bihadihi sifa wa huwa culuwuhu calaa carshihi ثuma اstawىa calى اlcarshi ilaahay fii sabcati mawaadic buu ku sheegay fii suurati اlacraaf yuu ku sheegay oo ina rabakum اllahu aladii khalaqa الsamaawaati w اlأrda fii sitaةi ayaami ثuma اstawىa calى اlcarshi ilaahay asoo makhluuqaadkiisa isbaraya wuxuu iri ina rabakum rabbigiina allah weeyaan aladii allihii weeyaan oo khalaqa الsamaawaati w اlأrda samaawaadkii ardada abuuray fii sitati ayaamin lix maalmood ku abuuray thuma istawaa cala alcarshi ilaahay markaa kadib carshigiisa yuu ka kor noqday marka tan waxaan ka faa'iidaysanaynaa ilaahay makhluuqaadkiisa waxa weeyaan waa weyn in markii la sifaynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu ammaano inuu jecel yahay rabbigii markuu rabi iskukayn tacriifiyo ilaahay wuxuu iri waa allihii samaawaadkii ardada abuuray wa allihii istawaa calaa carshihi fiiri waxaa weyaan mima imtadaxa allaahu bihi tabaaraka wa tacaala haddaad istiwaau llahi calaa carshihi ka inkirtid waxay ku dhow dahay adigoo yidhi ilaahay samaawaadkii ardada ma abuurin liannahu isla hal siiqaa lagu sheegay kulligeedba marka huma istawaa cala alcarsh ilaahay wuxuu sheegay inuu samaawaadkii ardada markii la isku aruuri lix maalmood abuuray ardada iyo wamaa calayha afar maalmoodaa la abuuray samaawaadkana waxaa la abuuray laba maalmood maadaama fii sitati ayaamin la yirine inay ayaamtaas ay tahay ka ayaamina haadihi lixda maalmood oo annaga naqaano muddadeeda ay gaaban tahay oo muddada ilaahay maalinta agtiisa u yaqaana iyo maalin oo annaga aan ilaahay uuna baray baa kala jirto annaga maalin iyo habeen waxaan u naqaanaa afar iyo labaatankaa saac waa midu ilaahay nagula hadlay ilaahay maalin wuxuu u yaqaanaa waa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mimaa tacuduun ilaahay maalinta agtiisa ana kun sano marka hadda sitata ayaamta annagaa nagula hadlaya ma sitada aan naqaanaa mase waa sita ayaam oo ka alfi sanatin ahayd alaqrab waxaa weeyaan maadaama ilaahay sita ayaam nagula hadlay sitadeenna inay tahay ayib markaa muddo gaaban weeyaan xikma buuna ilaahay kaleeyahay oo wuxuu ku abuuri karay koonkan oo dhan kun fayakuunu fii laxda waaxida lagu abuuri karay ee lixda maalmood ilaahay wuxuu u baahnaa muddo dheeraad ah ma ahayn laakiin lxikmatin yaclamuha tabaaraka wa tacaala walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sitati ayaamin wamaa masanaa min luguub ilaahay wuxuu tilmaamay lix maalmood inuu ku abuuray ayadoo wax dhibka soo gaarayna ayna jirin iyo culays marka lixda maalmood sidaasaa loo qeybinaa waxaa cadaysa suuratu fusilat qل aإنkم لتkفرونa bالdي khلق الأرض في yومين فيr ardada laba maalina lgu abuuray وتجcلuuna lhu أndاda ذلka رب العاaلمين وجعل فيhا رawاasيa مiن فوقها وbاarka فيhا وqdر فيhا أqواaتhا في أربعة أياaم سواء للسائلين marka الأرض لوحدihا yومين وmا عaليhana yومين afra isku qaadatay sidaas weeyaan oo buurteedii iyo macnaha arsaaqdii iyo waxeedii oo dhanna waxaa waaye waxaa loo sameeyey ilaahay wuxuu ku sameeyey laba maalmood marka laba maalmood oo ardada iyo iyo laba maalmood oo ardada wamaa calayha min aqwaatin wa jibaalin wa ashjaarin wa atribatin wa gayra dalika ayaa la sameeyey markaasaa ilahay uri huma stawaa ila الsamaai wahiya dukhaanu faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karhan qaalata ataynaa طaa'iciin markaa labadii maalmood oo ka hartay lixdii la sheegay afar haddii maalmihii loo sheegay ardadii wamaa calayha laba unbaa maalinta u hartay walidaalika fii sitati ayaamin saas weeyaan ayib taas waxa weeyaan waa nuqdo marka aan ku laabana aayaadka hadda musanifka uu noo sheegi doono khulaasadooda waxa weeyaan haddii lafdiga istawaa ah ay calaa ka daba dhacdo salafka iskuma khilaafin inuu ficilkaas istawaa bimacnaa calaa wartafaca inuu yahay layskuma khilaafin liannahu haakadaa waradat iluga ilaahayna luqadaasuu nagula hadlay wixii luqada daahirkeeda khilaafsan hadday jiri lahayd macno kaloo loola jeedo ilaahay aayaad kalou noogu fasiri lahay ama nebigaa noo caddayn lahay maadaama ilaahay sidaas uu ku dhaafay nebigana sidaas inuu noo akhriyay uu ku dhaafay saxaabadiisii oo khayrat lkhalqi ahayna sidaas ay u qaateen in eh, quruuntaas waxay ku tageen wax ka duwan aan keeno oo aan idhaahda sidaas ka duwan baa xaq ah macnihii ummaddii naga horreysa o dhan kulligeed baatil bay ku socotay weeyaan nebiga macnihii oo loola jeeday macno kale haddii u hayna duusan noo sheeginne wixii la amray in uu na soo gaarsiiyo naga qaribay noqonaysa marka fiiri hadirtaan luqada markii calaada ay timaado fa ida stawayta anta waman macaka cala alfulki faqul alxamdu lilaahi aladii najaana min aqowmi nabi nabiyullaahi nuuxa lagu yiri markuu doonti samaystay ya ilaahay wuxuu iri faida stawayta anta waman macaka cala alfulki ay idaa calowta cala alfulki oo aad kor martid oad kor ka fuushid faqul alxamdu lilahi aladii najaana sidaas oo kale ilahi wuxuu uri litastawuu calaa duhurii huma tadkuruu nicmata rabbikum qofkii markii eh, ilaahay subxaanah watacaala waxyaalaha noogu nicmaystay markaan doomankii iyo maraakibtii aan samaysano ama ancaamtii aan dusha ka fuulno yaa markaa waxaa nala amray inan ilaahay aan ku mahadino aladii makananaa min daalika marka istiwihii sidaas weeyaan marka nusuusta ku soo artay istiwaa ullahi waa badan tahay sawaau kaanat fi kitaab illahi todobadan aayadoon sheegi doon oo musanifka sidooda u sardiyay iyo axaadiid mutawaatira ah qowliya wa ficliya wa taqriiriya iyo ijmaacu salaf iyo caqliga iyo fitradaba intaasoo dhan waxay tusinayaan istiwaau llahi calaa carshihi inay sifa ay tahay aan ilaahay u sugayna calaa maa yaliiqu bijalaalih marka waxa weeyaan dad badanaa waxay ku fasireen istaw istawaa iyo istawlaa ay ku fasireen waxaa weeyaan kutubtii annaga markii aan dalabka bilaabayna noola akhri jiray oo mukhtasaraat yuqaalu inaha calaa madhab اlashaacira beytkaas waxaad moodaa kaanahu nasun qaadic nazla min asamaa qad istawaa bishru cala alciraaqi min gayri sayfin aw damin mihraaqi beytkaasaa waxaa loo qaatay inuu muqadam calaa kuli shay inuu yahay fi tafsiiri alistiwaa marka waxay yidhaahdeen aayaadka ilaahay istawaa cala alcarshi laleeyahay oo dhan waxaa lagala jeedaa istawlaa ilaahay baa la wareegay oo awoodiisa uu carshiga ku milkiyey marka waxaa leey horta beytkan man huwa qaa'iluhu aktharuhum waxay leeyihin akhtal ninka la yidhaahdaa iskale oo waa nin nasraani ah weeyaan wa ufin lahu walima yactaqiduhu wa kow midda kale waqtigiisa wakti luqada la daliisha jiray maba ahaynbo waa in masaladaas waa mas'ala asaasi ah waktigii reer bani umaya waqti jariir iyo akhtal iyo farasdaq iyo ma ahayn dadka matbuuciinta ma ahayn waxa weeyaan waqtigii aan dadka carabta luqadooda aan la daliishanaynin xadiidkii nebigu nebigoy saxaabada nebiga ka wariyeen yay dad badan ishkaaliye ka muujiyeen oo waxay yidhaahdeen waxaa dhici karto nin muwalad inuu xadiidka wax ka wariyey ou yucabiru lmacnaa bilafdihi yaa dhici karto walidaalika laa yuxtaju bilxadiid dad baa saas qabaan naxwiyiinta ka mid famaa baaluka marka shucaradii iyo dadkii wakhtigaas kasii dambeeyey luqadooda see loo daliishanaya waa mas'ala oo oo muhim ah mas'alada labaad min xayثu اlmacnaa ishkaaliyaba ku imaan kartabo haddii istawlaa lagu fasiro waxaa ka imaanaya lawaasim baطila laa yaliiqu biاllahi لأنه لا يقال اstawى istawlى إلا بعد المغالبة qofka markii wixii uu dagaal ku galo ou dadka kale kala wareego yaa istawlى la yidhaahdaa marka ma ilaahay carshigiisa cid kale may gacanta ugu jirta oo ugu jiray markaasuu ilaahay kala soo wareegay miya laa yaquulu bidalika muslimun walaa mubtadica xataa saas dhihi mayso mida kale hadday istawlى ay tahay istawaa bimacnaa istawlaa hadday tahay famaa faa'idatu takhsiisiha bilcarshi lianna allaha istawlaa hadday tahay bimacna almulki ana allaha maaliku الsamaawaat wa maaliku اlaradiin wa maaliku اlkursi wa maaliku اlcarshi wa maaliku jamiici اlmakhluuqaat limaada yuqaalu istawlaa cala alcarshi waxdahu wahuwa mustawlin calaa kuli shay takhsiiska asiga lagu khasisayo maxay macnaheedi keeni kartaa mida kale istawlaa markaad leedihiin istawaa bimacnaa istawlaa na tusiya nin muctabar ah oo min aimati salaf ah oo sidaas ku fasiray hal antum aclamu min haaulaa'i am hum aclamu mina bijamiici aqwaali ahli اlcilmi ana asalaf huwa hum aclamu biاllaahi wa birasuulihi wa biaxkaamihi wa bisharcihi marka ayagaas waxayna sheegeen inaad adiga noo sheegtid oo nagu qancisid waxa weeyaan arin adag weeyaan ayib marka eh, haddiiba beytkaas ou ansaxo oo dhan oo oo waxaa ka laasimayo oo macnaha eh, baatil ayaa ka laasimayo walidaalika nusuustii u fiirso aayaadkan markan hadda aan sheegno waxa ku xigi doono aqwaalu ama alaxaadiithu annabawiya yaan wax ka sheegi doonaa ilaahi rasuulkiisa inta ee uu ka yiriyay carshiga sidaas oo kale saxaabadii iyo nuquulkii salaf kutubtoodii waa qoran tahay fii baabi ithbaati alculuwi lilahi calaa carshihi abwaabta ay u sameeyaan iyo aqwaasha salafka ay kasoo guuriyeen ninkii akhriya laa ku shakun laa yadkhulu fii qalbihi shakun abadan walidaalika alimaamu dahabi kitaab dhan oo u khasisay oo alculuwu lilcaliyi alqadiir uu ku magacaabay markaad akhrisid adiga yaabaysa qof bani aadam intaasoo nusuus inay hortiisa taallo wa maca يضرب yadribu safxan canha markaasaa nin akhtal iyo wuxuu sheegay uu qaadanaya waa juz min alkhudlaan weeyaan marka aayaadkii waa dulmaraynaa macnidii aan u sheegnay un bayna kusoo noqnoqonaysaa wa qaala fii suurati yuunus wuxuu iri calayhi salaam ilaahay wuxuu ku yiriyey yuunus calayhi salaam allaha yeele yuunuse ina rabakm اllahu aladii khalaqa الsamaawaati wاlarda fi sitati ayaami ثuma اstawى calى اlcarshi waa aayaddii hadda aan soo sheegn wa qaala tacaalى fi suurati الracdi allahu aladii rafaca الsamaawaati bgayri camadi tarawnaha ثuma اstawى calى اlcarshi allahu ilaahay aladii weeyaan rafaca samaawaati samaawaadka rafci yeelay oo kor yeelay bigayri camadin tiirar tiir la-aan tarawnaha aada arkaysaan huma istawaa cala alcarshi ilaahay wuxuu ka kor noqday carshigiisa marka fiiri hadda samaawaadkii korkeenay jirtaa ilaahay rafacahaa jala jalaaluh bigayri camadin baa layidhi tiir la-aan laakiin ilaahay wuxuu ku daray tarawnaha macnaheedii waa maxay bigayri camadin camadkoo tarawnaha aad arkaysiin tiirar la-aan miya oo tiir waa leedahaye laakiin annagaan arkaynin miya mase samaawaadka tiir ma laha annaga markaan fiirino haddeertaan samaawaad sakfigeena korkeenna weeyaan wax oo hadda ku taagan oo ku tiirsan tahayna ma aragno marka eh, aayadda daahirkeeda waxay tusinaysaa samaawaadka inaysan tiirar loo jeeda ayna lahayn laakiin ma diidayso tiirar inay ku taagan tahay anaga aanan arkaynin qoladan waxay leeyihin allahu aladii rafaca samaawaati weeyaan bigayri camadin tarawnaha waad arkaysin samaawaadki oo maba ahabo sife ma uu aha camadkii uma aha labadaasba waa suuragal wallahu aclam laakiin kamaalu qudratihi waxaa munaasiba in la yidhaahda samaawaadka wax tiirar ahoy leedahay male laa mar-iya walaa gayri mar min kamaal qudratihi tacaala annaga hadda intaan aqal dhisno oo aan tiirar aan lahayn waxa weeyaan ma suurageli karto wa maca daalika samaawaadkaas min yowmi an khuliqat ilaa yowmina haada wax kharaab aan ku imaanaynin haddana aan tiir ku taagtana aan ku taagnayn waxay kamid tahay aayaadka iyo oo daala calى qudrat اllahi tabaaraka wa tacaala min acdam اlaayaat aan dhaha wa qaala fi suurati طaaha ilaahi wuxuu iri alraxmaanu calى اlcarshi istawaa allah raxmaanka calى alcarshi istawaa aayaddan waa tii hodu madkhalka uu ka dhigtay laakiin hadda wuxuu rabaa an yastadrida jamiica alaayaati alwaarida fi اlcarsh wa qaala fii suurati alfurqaan ilaahay wuxuu iri huma istawaa cala alcarshi araxmaanu fas'al bihi khabiiraa huma istawaa ilaahay wuu kor noqday cala alcarshi maya huma istawaa alraxmaanu cala alcarshi saas waa macnaheedi allah raxmaanka carshigiisa yuu kor noqday ayb alraxmaanu cala alcarshi istawaa midii hore aan niriyey suurat اlfurqaan waaye waa suurat طaaha waa taada musanifka noo sheegay wa qaala fi suurati aliflaam miim asajda ou nabiga subax kasta salaada subxeed oo jumcada uu ku akhri jiray ragcada horo yaa wuxuu ilaahay yiri allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sitati ayaamin huma istawaa cala alcarshi fiiri qur-aanka yufasiru bacduhu bacdan inta wamaa baynahuma ayaa lagu daray tii horena samaawaatki arda fi sitati ayaamina layiri marka wamaa baynahumaa tafsiir waay oo macnaha ardada laba maalmoodaa la abuuray wamaa baynahumaana laba maalmood baa la abuuray fi arbacati ayaamina isku noqdeen laba maalmoodna samadaa iska leh w qaala fi suurati اxadiid هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة alarda ثم استوى على العرش intaasoo dhan yaa ilaahay subxaanahu watacaala carshiga uu noogaga sheegay ayib dad baa waxay leeyihiin fii qowlihi tacaala fi suurati albaqara huma istawaa ila asamaai fasawaahuna sabca samaawaatin waxay rabaan lafdigaas oo istiwaaha ah oo bimacnaa calaa aan ku fasirnay in lagu fasiro in tashwiish la geliya waxay dhaheen aayaddan waxay tusinaysaa anna allaha aydan calaa cala asamaai marka carshiga inaad sifa ahaan gaar u yeeshaan aayaddanna indhaha maad ka qabsanaysiin markaasaa waxaa laleeyahay bal aayaadka dhan fiiri oo carshiga sheegtay istawaha maxaa lagu gudbiyey thuma istawaa cala alcarshi calaa laakiin midaan samaawaadka thuma istawaa ila asamaai ilaa baa lagu gudbiyey macaanidana takhtalifu bixasabi اlxuruuf thuma stawaa ilى الsamaa qowlka raajixa waxa weeyaan huma qasada ilى الsamaa oo aayaddan waxaan ka faa'iidaysanaynaa khalqiga inay ardada ku horeysay kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qasday inuu samaawaadkina abuuro sidaas waay oo markii ardada la iijaadiyey yaa samadii la sameeyey kadibaa ardada haddana la fidiyey waalarda bacda dalika daxaaha marka ishkaaliya isku keeni mayso limaada alaayaat alwaarida fi lcarshi kuliha jaءat cala alcarsh walam yaأti fi waaxida minha thuma istawaa ila alcarshi ma imaanin alaysa hadihi dalaala waadixa ana hunaaka farqa bayna calى ida taqadama calayhi istawaa wa bayna ilaa waa arin oo waadix jiddan ah weeyaan marka nusuustaas waxa weeyaan waa waa waa waxa weeyaan waa nusuustii qur ku soo aroortay qaar kalena musannifku waa sheegi doonaa laakiin axaadiidtii nebiga laga wariyey aan wax yar kaaga sheego axaadiidtii waxaa ka mid eh nebiga markii uu na amray haddaan aan aan aan aan sujuudsannahay inaan niraahdo subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbii baa nasahan alaclaa ee sareey culuw اlqahri wاlqadri wاdhaat yay isla tusinaysaa haddaan ilaahay daatadiisa aysan aysan kor jirin nebiga waa noo cadayn lahay lannahu nusuus kulaha waradat calaa hada waxaa kamid e ou nabiga noo sheegay asigoo samaawaadka iyo ardada marku ka hadlay yaa wuxuu nabigu yihi wallaahu fowqa alcarshi xadiidkaas waxa weeyaan ibn khuseyma oo min aimati shaaficiya fi kitaabi towxiid yuu ku wariyey waana xadiid isnaadkiis saxiix yahay taxdiid waa nabiga wallahu fowqa alcarshi buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam waxaa kamid ah eh nabiga axaadiistiisa khudbadii xajat lwadaac markii la kulmay ummadiisa khudba dheer buu u akhriyay alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran wa fii riwaayatin dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu allaahuma ashhad buu nabiga yidhi markaasuu raawigii wuxuu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yushiiru ila asamaai biasbucihi wa yankituhaa ila annaas markuu leeyahay allaahuma hal ballaqtu markaasuu nabiga fartiisa kor uu ku ishaaray allaahuma markuu leeyahay fartiu nebiga korku ishaaray eesh limaada liannahu nebiga allaha uu ka dalbaya inuu markhaati u noqdaa kor jiro markaasuu iri allaahuma fashhad ayib waxaa lamid e eh, gabadhii mu'minada ahayd ee markii uu ninkii saxaabiga ahaa uu la yimiday jaariya ee uu doonaya inuu xuraynayo ilaahayna wuxuu ku qeyday markii qofka kafaara loo xoreynayo in raqabada la xoreynayo mumino ay tahay marka muxuu iri nabiga siduu u hubiyo yaa gabadhii wuxuu ku yiri nabiga caleyh salaatu wasalaam ayn allah qaalat fi اsamaa qaalat qaala nebigu wuxuu uri man ana qaalat rasuulu اllah nebigu wuxuu uri actiqha fa inaha mu'mina bal fiiri hadalkaas waxa weeyaan nebiga fii maqaami tabliiq wa huwa almubaliqu can illaahi markii uu weydiiyey ayna allah haddii ay eh, fi samaa bay ku jawaabtay ilaahay kor buu naga jiraa lianna asamaa waxaa layidhahda kulu maa calaa calayka kor bay farta u taagtay markaasay tiri ilaahay fi samaa nebigana waa sugay markaas aqaraha bal wuxuu u markhaati kacay biqowliha ana allaha fi samaa inay mu'minad ku tahay sidii nebiga rasaalada ugu qirtay abacda hada yaxtaaj ilaa tafsiir aakhar hadday dhihi lahayd ma idinla tahay allahu fi kuli makaan inuu nebiga ka yeeli lahaa macnaha waxa weeyaan ina allaha fi jihati اlculuwi kor buu naga jiraa jala jalaaluhu nebigana waa ku sugay marka waxa weeyaan intaas waa axaadiiثii nebiga wuxuu iri alaa taأmanuunii wa ana amiinu man fi الsamaa xadiidkii bukhaariga ahaa bukhaari uu wariyey alaa taأmanuunii miyaadan i aaminaynin wa ana amiinu man fi samaa aan ahay allaha kor naga jiro nin qofka u aaminay ou risaalo u soo dhiibtay yaan ahay adinkoo bani aadan miyaadan iyo aaminaynin buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam yiri marka taas waxay tusinaysaa eh, ithbaatu alculuwi lilaahi tabaaraka wa tacaala calaa carshihi aayaadkii markan ka baxnay musanifka marka fiiri aayaad kale oo bimacna alculuw laga fahmaya buu haddana kuu sheegay oo ay ka mid tahay qowlullaahi tacaala yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wamutahiruka ilaa aakhiri alaaya marka ilaahay baa wuxuu uri yaa ciisa ciisow oo rasuulkii ilaahay ah inii mutawafiika aniga waan ku oofsanayaa waraaficuka ilaya kii aniga xaggayga kuu soo rafcinaya baan ahay mutawafiika waxaanu ognahay nabiyullaahi ciisa markii qoladii yuhuudda inay dilaan ay rabeen ilaahay baa ka badbaadiyo waa la qaaday asoon la dilin oo weli marka ma dhimanin ee gadaal dambuu ka dhiman doonaa markii ardada lasoo dejiyo ee axkaamtii ou ku farad yeela annahu yaqtulu lkhinziir walaa yaqbalu ljizya oo ummaddan diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka axadi atbaacihi ya saxiixa marka mutawafikadaas maxaa lagala jeeda qolo waxay leeyihiin waawda laa tufiidu tartiib oo macnaha waxaa weeyaan inii raaficuka ilaya wa mutawafika fi ma bacdu markii kor lagu qaado haddana arda lagu soo dejiye kadib aad ima doonta oo nin dhimasho ka badbaada ma jirta inaka meyitun wa inahum mayituna oo marka tawafigaas lafdi ahaan aydaa ku horeysa macnahaana waa ku dambaysa dad baa sidaas qabo qolo kale waxay leeyiin mutawafiika macnaha waxa weeyaan yacni adigoo hurdaysid hurdayaan hurdayaan kugu ridayaa markii aada hurudid kadib aana ku qaadaya liannahu intaa oo malakuudka la dhexmarsiinayo inuusan taxamuli karin awgeed qofka marka qaliin lagu sameynaya waa aragtay mukhadiraad iyo takhdiira jidkiisa lagu sameeya marka ilaahay inuu hurdo ku tuuray nabiyullaahi ciisa xataa yataxamal tilka arixla asamaawiya waa dhici kartaa oo marka inii mutawafiika bimacnaa munawimiika munawimuka wa raaficuka ilaya hurdayntan kugu rido baan ku qaadaya liannahu noomka wafaad baa lagu magacaaba allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut buu yiri xiina mowtiha xiina nawmiha waay lidaliili qowlihi walatii lam tamut yaa ilaahay uu yiri marka waxaa weye hurdada waa ukhtu almowt baa la yidhaahdaa ama mutawafika atawafi aw alistiifa bimacnaa alqabdu waay inii mutawafika bimacnaa qaabiduka wa raaficuka ilaya aniga xaggaydan kuusoo qabloonaan kuusoo qaadanaya oo ninka marka waxaa weyaan wafaytu xaqahu bimacnaa markaad tirahdid waxa weeyaan ama istawfaytu xaqii bimacnaa qabadtuhu ay noqonaysaa mahmaa yakun min amrin waxaa caqiida oo thaabita ah in nabiyullaahi muuse ciisa aan la dilin ilaahay uu badbaadiyey asagoo nolol uu ku qaaday ardadana uu soo degi doono kadibna macnaha uu eh, diintii nabi moxamed <clears throat> uu ummadda ku hogaami doono wain min ahli اlkitaabi ilaa layuminana bihi qabla mowtihi qabla mowtihi waxa weeyaan ciise intuusan dhimanin yaa markuu soo dego yaa reer bani israa'iil oo sheega jireen waxyaalo badan oy nebi ciise ayna ku nisbay jireen yaa yaa u cadaanaya inayna jirin ninkii ilaahay hanuun la doonana markaasuu rumaynaya ayib marka maxalushaahidka waxaa weeyaan wa raaficuka ilaya ciise waa la qaaday samaawaadka kora loo qaaday ilaahayna ilaya buu yiri aniga xaggayga yaan kuu soo qaadaya marka haddii ilaahay kor ousan jirin ma daaci ilaa rafci ciisa fiiri wa raaficuka ilaya sidaas weeyaan hadday kamaa yaquulu اlashaacira allahu fi kuli makaan hadduu yahay limaada yurfac ilaa fowq waa jawaab oo aan aan macnaha su-aal aan jawaab ayna u haynin wa ayib waxaa kamid eh, nusuusta musanifka meeshan uu ku sheegay waa badan tahay bal rafacahu allahu ilayhi bal rafacahu allahu ilayhi ciisa yaa hadda laga hadlayaa qoladii ay yidhaahdeen wa qowlihim inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allahi a ilaahay ku lacnaday ilaahay wuxuu ihi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahum wa ina aladiina اkhtalafuu fiihi lafii shakin minhu maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca اdani wamaa qataluuhu yaqiina bal rafacahu allahu ilayh wa kaana allahu casiiza xakiima marka fiiri aayadan nas sariix a waay wmaa qataluuhu walidaalika dalaal ciisa dalaal dalaal nasaara fii ciisa waxaa tusinay inay yidhaahdeen ciise waa la dilay meeshaasaa saddex maalmood ou ku warnay kadibaa mowdkiisa la qaaday marka awthaqu wathiiqatin anzalahaa tabaaraka wa tacaala alqur'aan alkariim wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu waxaan dhuumanka ugu xirxiranoo saliib ay ku magacaabayaan oo ay leeyihiin waxaan tusinaynaa dariiqadii ciise loo salbiyey kuluhu kadib weeyaan wa yukadibuhu kalaam ullahi wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahum waa tii aan hore usoo niri wamakaruu wamakar allah wallahu khayru lmaakiriin aayaddii tafsiirkeedii hore aan usoo sheegnay marka ilaahay wuxuu iri maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca dhanni wax cilmi ay u haayaan arinta ciise ku saabsan haba yaraatee ma jirto lianna alanaajiil almawjuuda bayna aydiihim ciisana ma qorin wa axadu min man caasha maca ciisana ma qorin waxaa waaya tabaqa thaalitha yaa waxay leeyihiin markii ciise la waayay kitaabkiisiina la waayay yaan annaga waxaan bilownay an nastadkira alwaxya tasawar waxaan sanad lahayn waayo wlidalika hadihi اlanaajiil اlarbaca mukhtalifa fi ma beyna ikhtilaafa shadiida markaasuu ilaahay wuxuu uri maa lahum bihi min cilmin wax cilmi oo haayaan ma jirto ila tibaaca dhanni mala un bay raaceen takhmiin waay saasay nala tahay wamaa qataluuhu yaqiinan ma dilin si yaqiin uma dilin bal rafacahu allahu ilayh ilaahay baa asiga xaggiisa u rafciyey marka maxalu shaahidka ana qowlahu tacaala bal rafacahu allahu ilayhi yadulu calى ana allaha fowq fi اlculuw wa ana ciisa qad rufica ilaa fowq waxaa kamida ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الصaalixu yarfacuhu ilayhi ilى اllah you yascadu اlkalimu kelimadii ou u koraa ay u kortaa kelimkii jamcu kalima aلطayibu ee wanaagsanay wاlcamalu الصaalixu camalka wanaagsanne yarfacuhu ilaahay wuu rafcinaya marka wاlcamalu الصaalixu min baabi caطfi اlcaam calى اlkhaas w alkalimu الطayib min alcamal الصaalix oo qiraaءaة الqur'an subxaana اllahi wa bxamdihi laa ilaha ila اllah min alkalimi الطayib ay kamid tahy camalkii saalixa ahayne alqowl wاlficlu wاlcamal اlqalbi oo dhan baa soo galay marka fiiri ilayhi ilى اllahi yascad اlkalimu الطaliib waxaa la yihi kelimadii wanaagsaneed way kor bay ay aadeysaa intay u socotaa ilى اllahi tabaaraka wa tacaala marka hadduusan ilaahay kor jirin ma daaci ilaa an tascada alkalim kow ilaahay wuxuu ri wاlcamalu الsaalixu yarfacuhu camalka saalixana ilaahay wuu rafcinaya ilayhi buu isu rafcinaya waxay tusinaysaa calى ihbaati culuwi اllahi tabaaraka wa tacaala ayib waxaa kamid e qowl اllahi tacaala asoo ka hadlayo muusa wa can muusa wa khasmihi yaa haamaanu bni lii sarxan lacalii ablugu lasbaaba asbaab asamaawaati faطalica ilى ilaahi muusa wa inii la adunuhu kaadiba wuxuu uri yaa haamaanu haamaanu waa wasiirkii oo fircawn ya haamaanu waxa dhahayane ou ilaahay noogaga waramaya fircawn waay fircawn baa wuxuu la hadlayaa haamaan oo wasiirkiisi ah markaasuu uri yaa haamaanu haamaanu ibni lii sarxan waxaad ii dhisaa sar dheer ii dhis lacalii waxaan mudanahay ablugu lasbaaba asbaabtii inan gaaro alatii tuusilunii ila asamaa macnaha sullamti iyo waxyaalihii oon samadu ku gaari lahay asbaaba samaawaati inaan gaaro yaa dhici karto oo fa adalica aan soo ogaado ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa aan soo arko muusa marka waxaa weeyaan fircawn cilmi billaahi tacaala uma lahayn laakiin markuu leeyahay war sar dheer ha lay dhiso oo aan samada ilaahay ka soo raadiyo markuu leeyahay waa markii uu muuse u sheegay ilaahuga caabudayo inuu kor jiro muusa u sheegay marka waxaa weyaan muuse wuxuu u sheegay inuu ilaahay kor jiro kor baan kasoo raadinayaa buu ri markaasuu ri wa inii la adunuu kaadiba laakiin waxaan u malaynayaa buu inuu been sheegay waxaa weeyaan <laughs> intiiba aan la gaarinba hawshiba yaa wuxuu ri waaba been buu sheegaa macnaha dadkaanuu rabaa inuu caqligeedu ku cayaaro fircawn wuxuu ahaa nin maakir ah qoladaana sudaj bay ahaayeen caqligooda dhintay meel iska dhigeen kaanuu yufakiruuna bicaqli fircawn oo marka faاstakhafa qowmahu fa ataacuuhu inahum kaanuu qowma faasiqiin marka wuxuu rabaa inuu biri dambe inuu yidhahdo sarti waa la dhisay koraan aaday waa soo fiirfiiriyey wax ilaah oo samaawaadka kusoo arkay haba yaraatee ma jirto waxaa cadaatay muuse beentiisi sidaasuuba rabaa inuu yidhaahdo yaquulu daalika wa huwa yaclamu fi qaraarati nafsihi ana muusa saadiqun fii ma qaalahu lahu walidaalika muusa wuxuu u yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu asamaawaati waalardi basaa'ir wa inii la adunuka yaa fircawnu mahbuura fircawn wuu oga wajaxaduu bihaa wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwan qolada liidaas ku jira wuu og yahay ilaahay inuu jiro laakiin inuu asiga ilaahnimadiisa ka tanaasulo ou addoon noqdaa ku adkaatay walidaalika kafara calaa cilmin asagoo wixii og buu gaalnimo ku noqday marka maxalu shaahidka waxaa weeyaan limaadaa طalaba min haamaan an yabniya lahu sarxan in lam yakun muusa calayhi الsalaam qad qaala lahu ina rabahu fi الsamaa ay fowq w qaala tacaala ilahi wuxuu ri aamintum man fi الsamaa an yaksifa bikum اlarda faida hiya tamuur aamintum ilaahay baana dhahay maka aamin ahaateen man fi الsamaa allaha kor idinka jiro an yaksifa bikum اlarda inuu ardada idinla gooyo fa idaa hiya tamuuru waaba iyadoo wareegsanayso oo markii macnaha tawaasunkia ka dhumaayo marka ikhtilaala ku dhacayo markaasi iska yani tataribu wa tamuur am amintum mase waxaad ka aamin noqoteen man fi samaai allaha kor jiro an yursila calaykum inuu idinku soo diro xaasiban dabayl dhagaxya wadato fasataclamuuna kayfa nadiir waxaan idinkaga digaya waad ogaan doontaan buu ilaahay waxaa weeyaan aayaddan a aamintum man fi samaa fiidaas layskuma khilaafsano yacni ilaahay baa samadihii ku dhex jiro lam yaqul bihi muslimun laa mubtadica walaa salaf walaa eh, eh, shaksu min albashar yani ana allaha fi samaa wa ana samaawaat tuxiitu bihi lam yaqul bidalika axad marka laba macno un bay tahay oo a amintu man fi samaa samada maa calaa calayka inay tahay oo wixii korkaa jiro yaa sama lagu magacaabaahe inay sidaas tahay oo markaa ilaahay koruu naga jiraa haddii la yidhaahdo ilaa marka fowqa alcarshi weeyaan iyo inay tahay fiidii bimacnaa calaa a amintum maka aamin ahaateen man cala asamaa fiidana bimacaaniha axyaanan taati bimacnaa calaa bay ku timaadaa oo waxaaba kamid i ah qowl llahi tacaala ou fircawn markii uu noogaga hadlay wuxuu yihi wala usalibanakum fii juduuci اnakli fiiri qofka markii la dilo oo macnaha eh, timirta salkeeda la gooyo la dul saara waa la dul saara lama dhexgeliyo fii juduuci nakli calaa juduuci nakli wuxuu iri intaan idiin dildilo intaan idiin daldalo baan waxaan samaynayaa eh, timirtii oo inta la jaray oo salkeedii yaan idinku dul warayaa buu marka salbiga waxa waaye ziyaadat alcuquub ziyaadat alcuquuba weeyaan marka inay tahay a amintum man fi samaa macnaheedu waxay noqonay min cala asamaa oo samadaasna lagala jeeda maa calaa calayna wixii anaga naga sareeyo yaa la yidhaahda walidaalika fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, anzala min asamaai maaan buu ilaah yiri fasaalat awdiyatun biqadariha faxtamala sayru faxtamala saylu anzala min asamaa samada macnaha korkiina yu biyo idinkaga keenay laakiin samada roobka kama yimaada saxaabku ka yimaada wa saxaabka markii la fiiriyane samada wuu ka sokeeya oo ilaahay waa ka noo sheego saxaabi almusakhari bayna asamaai waalard saxaabka waxa weeyaan samada iyo ardada dhexdeedu musakhar ku yahay bal saxaabu aqrabu ilayna min asamaa shaki kama joogo oo hadda diyaaradii markii la fuulo saxaabti intii ka dhex baxdo yaad hoos usoo fiirinaysaa samadana sida ay noogaga sii fogtahay u sii fogtahay wax la gaari kara maa khamsimiati milyuun sanay u baahan tahay in la gaaro marka eh, marka samada waxaa weyaan wax kaa sareeya la yihahda marka aayaddaas calaa kuli xaal eh, nin dhihi kari maayo eh, adiga ma waxaad aaminsan tahay naskanba fi samaa buu ku soo arooray marka sidaad u rumaysay ilaahay anahu fowqa carshihi haddana fi samaawaati inuu yahay oo samaawaat ku dhex jira rumey taas lam yaqul bidalika axad ilaahay muxiiطu bimakhluuqaatihi walaysat اlmakhluuqaatu muxiiطaة biاllahi tabaaraka wa tacaala khilaafka ma joogo arrintaas ayada ayib laakiin maxalu shaahidka waxa weeyaan in maxaan ku iraahdaa samaawaadki ilaahay markuu yihi kor uu naga jiraa inay tusinaysa ay daliil u tahay ayib ilaahay haddana wuxuu iri whuwa اladii khalaqa الsamaawaati wاlarda fi sitati ayaami ثuma اstawىa calى اlcarsh yaclamu ma yaliju fi اlardi wma yakhruju minha wma yanzilu min الsamaaءi wma yacruju fiiha wa huwa macakum aynamaa kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir aayaddan suurat alxadiid waxa weeyaan horibaa ayaan usoo sharaxnay oo waa maxay huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sitati ayaami uma istawaa cala carshi laakiin maxaa loo soo celiyey yani waxaa loo soo celiyey inayna ishkaal kugu dhalanin kugu dhalinin istiwaau llahi calaa carshihi maca e, ithbaati maciyatihi maciyati اllahi macana labadaas oo dad badanaa b waxay leeyihiin haddaad aad tiri ilaahay e, mustawin calaa carshihi fowqa makhluuqaatihi inteed geenaysaa wahwa macakum aynamaa kuntum marka towfiiq bayna haadayni nasayni oo fii aaya waaxida iskula jirto in la ogaado musanifku soo celiyey marka waxaa weeyaan allahu bidaatihi fowqa carshihi wa huwa macakumna waxaa weeyaan wa huwa macanaa bicilmihi wa qudratihi wa ixaadatihi wa cinaayatihi wa sulطaanihi ayaa i tahay macnaheedi marka ilaahay asoo fowqana fowqa carshihi ah yowna macanaa yahay macanaa macnaha bicilmihi hadda fiiri e, waataan hore uu soo akrinay aayaddii waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci waxaan hore u soo niriyey wahwa huwa alawalu walaakhiru wadaahiru walbaatinu tafsiirkeeda albaatinu bimacnaa laysa duunaka shay waatuu nebigu ku fasiray ilaahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa iyo awoodiisa wax kasta way inooga dhow yihiin marka adigoo ithbaat اllahi tacaala fowqa carshii sugaysid yaa lagaa rabaa inaad maciyadiisana aada sugtid laakiin macyanida ay sidaas tahay salafka waxay ku fasireen wa huwa macakum bicilmihi wa qudratihi wa ixaadatihi intaasaa lagu fasiray naxnu naqifu xayثu waqafa الsalaf wax dhibna nagu mahayo laakiin inan taas diidna midaan qolana ay tiraahda wa huwa macakum ay bidaatihi subxaana allah ilaahay waxaa weeyaan makhluuqaadkiisa kuma dhex jiro marka eh, yaclamu maa yeliju fi lardi wamaa yakhruju minha wamaa yanzilu min asamaai wamaa yacruju fiiha aayaddaana waxay nagu soo martay maa yeliju fi lardi oo sida matarki ay kamid yihiin wamaa yakhruju minha waxa ardada kasoo baxayo nabaadkii iyo ashjaartii ay kamid yihiin wamaa yanzilu min asamaai matarki qeyb uu ka yahay wmaa yacruju fiiha oo hadda wixii aan soo sheegna kamid oo ilay yascadu lkalimu ayib walcamalu saalixaba kamid eh malaaigta iyo camalka saalixa oo kor bay u aadayaan wa huwa ilaahay macakum weeyaan ay bicilmihi wa qudratihi aynamaa kuntum meeshaa tihiinba sax waaye allahu macana wallahu maca almutaqiin wa maca kuli axad wallahu كل ما نتصرف وكل حركاتنا xarakaatina wa sakanaatina wa qiyaaminaa wa qucuudina ilaahay wuuna arkayaa wuuna na maqlayaa qurbigiisa marka saas weeyaan xigto maa yakunu min najwى ثalaaثaة ila huwa raabicuhum walaa khamsaة ila huwa saadisuhum walaa adnى min dalika walaa akhara ila huwa macahum aynama kaanuu ثuma yunabiئuhum bima camiluu ywma اlqiyaamati ina allaha bkuli shayi caliim aayadana waxa weeyaan maciyadii waay maciyat اllahi oo ilaahay khalqigiisa oo loogu cadeeyey macnaheedii iyo macnihii hadda lasoo sugay inaadan isla gelinin ilaahay wuxuu ri maa yakuunu ma ahaado min najwa thalaathati saddex kooditaankeeda meel ay ku koodaan oy kuwada hadlaan najwa waxaa layihahdaa dadka xadiidka gaarka a ah, meel eh, eh, kuwada hadlaya najwa layihahda ilaa huwa ilaahay wuxuu ahaaday raabicuhum kan oo afaray walaa khamsatin shan oo meel ku koodaysa ma jirto ilaa huwa saadisuhum ilaahay kii lixeeye waay walaa adnaa min dalika intaas wax ka yarna ma jiraan walaa akhara wax ka badanna ma jirto ilaa huwa macahum ilaahay wuu la jiraa aynamaa kaanuu meeshay joogaanbo thuma yunabiuhum ilaahay wuxuu u khabri doonaa bimaa camiluu waxay camal faleen yowma alqiyaamati maxaa yeelay ina allaaha ilaahay bkuli shayin caliim caliimu bikuli shay shay kasta wuu og yahay ina allaha bikuli shayin caliim aayadda lagu khatima waxay tusinaysaa ana almaciyata almadkuura fi اlaaya hiya maciyatuhu bicilmihi jala jalaaluh marka ilaahay waxay noqonaysaa cid kasta oo meel kasta bar iyo bari iyo baxri joogtabo ilaahay wuu la jiraa jiritaankaasna waxa weeyaan alcilmu wاlixaaطaةu wاlqudra weeyaan sidaas markii lagu fasiro nusuustii oo dhan waxa weeyaan tantadim oo waa isku toosaysaa laakiin haddaad tiraahda ana uthbitu lilahi tabaaraka wa tacaala sifat اlculuwi haddana aad tirahda wahuwa mawjuud fi kuli makan tanaaqud weeyaan marka allahu bdaatihi fowqa carshihi wa huwa maca khalqihi bicilmihi wa ixaadatihi intaasaan ayaan anaga aaminsannahay salafkeenana intaasaa nagala soo gaarsiiy laa taxzan ina allaha macanaa laa taxzan ina allaha macanaa waxa weeyaan qisadii nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam hijradiisi maca rifqati abi bakrin marku la jiray yay ka hadlaysaa ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya thnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana markaasuu ilaahay baa yaa noo sheego wuxuu nagu yiri ilaa tansuruh haddaad nebi moxamed u gargaari weysaan faqad nasarahu llah ilaahay baa hore uu gargaaro adinka gargaar maba idinka rabo id akhrajahu aladiina markay bixiyeen bimacnaa alja'uuhu ila alkhuruuj ayaga hadda ma bixinin ee inay dilaanay rabeen laakiin asbaabta ku baxay ayagaa keeneen aladiina kafaruu thaaniya thnayni xaal uu yahay laba midkoodii labeeyo id humaa labadoodii fi lgaari ay ku jiraan id yaquulu nabiga markuu lahay lisaaxibihi laa taxzan ha murugoonin ina allaha macanaa ilaahay baa macigeena ah tan maciya khaasa wa maciyo oo caam ah oo kul lmakhluuqaat ah oo alcilmu walixyaada walqudra maciyo kale oo khaas ah jirto ta'yiid iyo nasri iyadoo intii kale cilmigii i qudradiina ay dheeraad usii tahay yo haddana ta'yiid iyo nasri ay tahay laa taxzan ina allaha macana marka maciyo khaas ah weeyaan oo bimacna anasri wa ta'yiid maca alcilmi walixaada walqudra lagala jeedo waatuu nebiga wuxuu saas u yiriyey waxa weeyaan markuu arkay eh, abu bakrin kufaaru quraysh oo nebiga raadinayso oo godka afkiisa ku wareeganayso yaa wuxuu iri low nadara axaduhum ilaa qadamayhi la absarana hoos hadduu u fiiri lahay keli ah waana arki lahay buu iri markaasuu nebiga wuxuu ku yiri ما danuka باثنين الله ثالثهما ilaahay baana sadexeeyo bita'yiid wanasri marka cabsi ha gelin طيب yiri معكما inanii macakumaa asmacu wa araa aayadana waa soo dhaafnay sharaxeeda waa nebiyullaahi muusa wa haaruun markay cabsi ka muujiyeen ee ilaahay uu u yidhi idhabaa ilaa fircawna inahu tagaa faquulaa lahu qowla layina lacalahu yatadakaru aw yakhshaa qaala rabanaa inanaa nakhaafu an yafruta calayna aw an yadqa markaasuu ilaah yihi laa takhaafa qaala laa takhaafa inanii macakuma asmac u ara maciya khaasa a oo bimacnaa waxa weeyaan anigaa idinla jiro oo idin difaacayo waxna idinma geysa karo yaa ilaahay uu yidhi in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun waa maciye khaas ah laakiin bictibaar wasfi baa lagu qeyday tii hore waxay aheeday maciye khaas biashkhaas muusa wa haaruun nebi muxamed iyo abu bakrin waa maciye khaas biashkhaas tanna maciye khaas biwasfin ninkii ku rumooba ilaahay maciyadiisau helaa in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun kuwa alla ka cabsaday cibaadadoodana itqaan ku sameeyey ilaahay wuu la jiraa bاta'yiid wاnasri wاtawfiiq ula jiraa wa qowlihi tacaala wاsbiruu ina allaha maca asaabiriin maciya waxaa weeyaan oo khaas bilwasfi ah nin kastoo saabir ah oo sabr calى طaacati اllaahi wالsabr can macsiyati اllaahi wsabr calى aqdaar اllahi intii ninkii kulansado waa sabri gaar a weeyaan kam min fiئaةi qaliilaة غalabat fiئaةa kahiiraة bidn اllaahi wاllahu maca الsaabiriin qisadii oo taaluud oo dheerayd aakhirkeedii waa kam min fiئatin yuu yiri fiئa maxay badan tahay qaliilatin yar غalabat fiئaةa kahiiratan jamaacooyin badan qaalib ka noqotay biidn illaahina ugu qaalib noqotay والله ilaahina maca asaabiriin macdaasa hadda lagala jeeda macnaha waxa weeyaan taaluud markii uu nebigii uu soo sharaxay qoladii lagu daray waxa weeyaan markii layihi taaluud baa idin madaxa qaar badan baa diiday marka way kala jabeen haddana qeybtii lasii tagtay warwubiyaan maraynaa webigaas biyo aan laga cabin ilaa man iqtarafa gurfata biyadih fa sharibuu minhu ilaa qaliila minhum haddana in yaraa siyaartay markii haddana jaaluud loo soo banbaxay haddana laa taaqata lana ay haddana qaarkii ka siyaartay meeqa joora lakala haray markii taaluud la sharxay qayb badanaa hartay biyihii aan la cabin markii la yiri qeybtii kaloo baxdo asiga raacdo yarayd ba haddana ay si kala jabtay markii jaaluud loo banbaxay haddana waa sii hareen qeybdan in yar aa soo hartay kam min fi'ati qaliilati galabat fi'ata kahiirata biidni اllahi wallahu maca asaabiriin w salى اllahu wslama calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin